بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مسألة فرض الكفاية فرض الكفايه مهم ومد مهم أه ويقصد لو قصد يجزما سقو عن حصوله حسر ديسه min hayri nadarin kiyoon la eegaynin bidaati daatada lifaacilihi faacilkiisa daati ahaantiisa aan la eegayn wal asaxu ka asaxa ah ee sixada badan annahu fardulkifaayuhu duuna fardi alcayn fardulcaynka ayuu ka hooseeyaa xagga ajriga wa annahu isaga fardulkifaayuhu cala alkulli dadka oo dhan ayuu saaran yahay wayasqudu wuu dhacayaa bificli bificlilbacdi badh samayntood ayuu ku dhacayaa wa annahu isagu laa yatacayanu ma caynoobo bishuruuci gudagelka kuma caynoobo ilaa jihaadan jihaadka iyo wa salaata janaazatin salaatuljanaasada mooyaane wa xajan iyo xajka iyo wa cumratan cumrada mooyaane wa sunnatuhaa sunnaheegu waa sunnatulfidaa kifaayaha eh ka fardihaa faralkeega oo kale weeye biibdaali jasman biibdaali jasman ereyga jasmana kiyoo lagu bedelayo bididihi waxa ka horjeedo bilaa jasmin bilaa jazmin unbaad ku bedelaysaa halkii jazmanta mas'aladani waa fasaloo kale ayaynu nidhi waxaynu kaga hadlaynaa fardulkifaayaha oo faralkii ama waajibkii ayaa inoogu qaybsamay laba qaybood mid fardulcayn la odhanayo iyo mid fardulkifaayo la odhanayo dadka oo dhan haddii laga wada rabo oo qof kasta sidiisa looga rabo waa fardulcayn baad odhanaysaa haddii dadka oo dhan aan laga rabin ee koox dadka ka mida ah ama cid dadka ka midii ah inay samayso uun la rabo fardulkifaaya la odhanayaa fardulkifaaya iyo fardulcayn faralkii koobaad ayaa inoogu qaybsamay haddaba waxaa isna jira sunno la yidhaah sunnatulkifaaya iyo sunnatulcayn sunnuhuna sidaa ayuu u qaybsamayaa ama manduubkii ayaa mid cayniya iyo mid kifaa'i ah isna inoogu qaybsamaya afartaa qaybood labadaa faralku u qaybsamay iyo labadaa uu sunnuhu u qaybsamay oo qaybta caynta ah welibana aynaan qiimeyneyn qaybta cayniga ah lama qiimeynayo qaybta kifaa'iga ah baynu qiimeyneynaa waa fardulkifaayaha iyo sunnatulkifaayaha labadaa ayaynu qiimeyneynaa haynoo tacriifiya bal haddaba sheekhu fardulkifaayaha faslun mas'alatun fardulkifaayati fardulkifaayuhu muhimun horta waa muhim marka koobaad fardulkifaayo waa muhim waa shay muhim ah oo aada ahmiyadiisa uleh waa kow yuqsadu waxaa loo qasdaa jasman si jasmi iyo go-aan ku jiro loogu qasdaa xusuuluhu xasilidiisa yuqsadu jasman xusuuluhu halkaa waxaa inaga baxaya sunatulkifaayihii sunatulkifaayaha waa yuqsadu bilaa jasmin xusuuluhu yuqsadu waa loo qasdaa fardulkifaayaha jasman si ay si go-naan ah ayaa loogu qasdaa xusuuluhu xasilidiisa fardulkifaayaha inuu xasilo oo la sameeyo si jasmiya ayaa loogu qasdayaa min gayri nadarin kiyoon la eegaynin bidaati daata ahaan lifaacilihi faacilkiisa looma eegayo qofka fardulkifaayaha samaynaya daat ahaantiisa lama eegayo oo keligii isaga daat ahaan ha loo qiimeeyo lama odhanayo halkaa waxaa inaga baxay min gayri nadarin bidaati lifaacilihi xusuulka unbaa loo jeedaa ka samaynaya daatadiisa lama eegayo waxaa inaga baxay fardulcaynkii oo fardulcaynka daato kasta iyo qof kasta samayntooda ayaa loo qastayaa ama la rabaa min gayri nadarin kiyoon la eegaynin bidaati daata ahaan aan loo eegaynin lifaacilihi ka samaynaya ka samaynayaa muhiim ma aha inuu ficilkani uu la sameeyo oo uu ficilkani dhaco unbaa la doonayaa oo talow haddaba fardulcaynka faacilkiisa haddii aynu nidhi daati ahaan looma eegayo eg tabiciye ahaan in loo eegayo ayaynu meesha ka fahmaynaa daata ahaan baan loo eegaynine tabiciye ahaan baa fardulkifaayaha faacilka loo eegayaa oo ficilka marka xasilidiisa loo baahdo ficil oo dhan waxaa daruuriya inuu faacil leeyahay ma jiro ficil bilaa faacilihi maxamed ibnu maalik alfiyada wuxuu ku yidhi wabacda ficlin faacilun wabacda ficlin faacilun ficli nakiru ka dhigay ficil oo dhani faacil buu u baahan yahay waxaad og tahay iminka koonkan iyo gurigan ballaadhan ee maalintii dhaweyd aan ka warbixinaynay dee odhan mayno un dabeecadda ayaa ayaa dhistay isagoo sidanaa la arkay un la odhan maayo war waa ficil dhulkan iyo cirkan iyo dhirtan iyo roobasha nimcadanie ficilkan faacilkiisii waa kee guriga intan la-eg yaa dhisay allah ayaa dhisay subxaanahu wa tacaala allah kolkaa faacil ficil haddaynu aragno faacil baa lagama maarmaana kii ficilka samaynayey ayaa lagama maarmaana haddaba tabici ahaan eeg ficilka uu taabicu noqonayo ficil kastaa uu faacil u baahanayo sabiili tabacun baa loo eegayaaye daata ahaantiisa looma eegayo fardulkifaayaha qofka samaynaya min gayri nadarin eegid la-aantii bidaati daata ahaantiisa aan la eegayo lifaacilihi faacilkiisa faacilkiisa daata ahaantiisa lama eegayo buu ku yidhi fardul fardulkifaayihii ayaa halkaa uu ku tacriifinayaayo cayn ayaa inaga baxay tusaaluhu waxa weeye salaada salaaduljanaansada ah salaada salaatuljanaasada meydku markuu dhinto in lagu tukadaa waa faral fardulkifaayo ah haddii ummaddu ay ka tagto oo lagu tukan waayo meydkaayoo la aaso dadka oo dhan baa dembaabaya intii gobolkaa uu ku dhex dhintay oo dhan baa dembaabaysa haddii laakiin nin iyo laba iyo saddex iyo kooxi ay ku tukato ummadda waxa ka dhacaya dembigii baa ka dhacaya ummadda baa ka dhacaya ajrigana ummadoo dhani ma wada yeelanayso ee intii ficilka qabatay baa ajriga yeelanaysa intii ficilka qabatay ayaa ajriga yeelanaysa dadkao dhan adoo gurigaaga iska jiifa salaadii janaasada ahaydee maanta la tukaday ajrigeedii baa ii soo dhacay ma odhanaysid ama waxbaan ku leeyahay ma odhanaysid sidoo kale meydka aasidiisu waa fardulkifaaye fardulkifaayaha ah, hadaba haddii guruub ay u kacaan ama kooxi ay samayso dembigii ummadda halkaa ayuu kaga dhacayaa sidoo kale meydka in la maydhaa waa fardulkifaaye haddii meydka wax maydhaba la waayo dembi baa ummadda oo dhan dhakada ka fuulaya waa fardul kifaaye weeyaan waxa aan tilmaamayno oo dhani waxaa kaloo fardulkifaayaha lagu tilmaamaa alxiraf wa sanaa'ic farsamadan gacanta laga qabto iyo shaqooyinkan oo kale waa fardul kifaaye iminka masalan kaboole inaynu helno magaalada kaboole ama dawaarle in laga helaa de waa fardulkifaaye oo ummadoo dhani way dambaabaysa haddii kaboole iyo dawaarleba la waayo kolka waa in la helaa cid shaqadan inoo qabata oo ama kaboole inoo noqota ama dawaarle inoo noqota eeg markaad eegto adduun diinteennu adduun iyo aakharaba way dhammaystirtay hamoodin inaan adduunkaaga laga hadal wax kaste oo ummadda nolosheedii adduunka ah uu ku taagmayo waa la inagala hadlay oo sameeya baa layna yidhi ilan jiritaadii baa ku jirayse sifo xalaalaad ku ayaad ku raadsanaysaa kolka ummaddii haddii dhammaanteen aynu nidhaahno maanta wada xawaaladaynu furanaynaa balka warrama ummadoo dhani ama wada makhaayadaley baa la noqonaya halkee wax laga cuni yaa hudheelada inoo qabanaya yaa kabatalo inoo noqonaya yaa dawaarle inoo noqonaya yaa shaaha inoo samaynaya eeg shaqadan haddana ilaahay xikmadda ilaahiyaadka ah dad iska qabta unbaa la helayaayo inoo qabta ayaa la helay niyadoodu hadday wanaagsanaato ajri bay leeyihiin laakiin la soco hadda niyadoodu hadday niya saalixa la yimaadiin ajri bay yeelanayaan kolka waxaynu uga jeednaa markaa fardulkifaayaha waxaa loo yaqaanaa umuurteenna diinta a ah wuu ku tacalluqaa umuurteenna dunawiga adduunyada ana wuu ku tacalluqaa fardulkifaayuhu wakaa haddaba fardulkifaayati fardulkifaayuhu muhimun waa mid muhim ah oo yuqsadu loo qasdayo jasman si go-an xusuuluhu xasilidiisa min gayri nadarin kiyoon la eegaynin bidaati daata ahaantiisa lifaacilihi faacilkiisa kiyoon la eegaynin oo faacil la eegayaa halkaa ma jirto waa min gayri nadarin lifaacilihi wal asaxu qowlka asaxaa ee sixada badan أنه فرض الكفايه دون فرض العين فرض العين تأيو كهوسيا فرض الكفايه مركا لغا هدليو حق أجرق إيا فرض العين توامدكي ما فرض الكفايه أيا أجرقيس أبدنيهي mise fardul caynta ayuu ajrigiisu badan yahay mas'aladaa waa la isku khilaafay imaamulxarameynki sheekhii waraqaadka qoray iyo kayrkood waxay leeyihiin fardulkifaayati afdalu bay yidhaahdeen fardulkifaayaha ayaa ka fadli badan fardulcaynta waxay yidhahdeen waxaanu ku garannay inuu fardulkifaayu ka fadli badan yahay dembigu yuu kaga dhacayaa marka masalan hadda salaatuljanaasada meydkaa aad ku tukato dembigii ficilkaa yuu kaga dhacayaa wuxuu kaga dhacayaa dhammaan ummaddii dembaabi lahayd oo dhan kolka fardulcayntana dembigu naftaaduu ka dhacayaa salaadan iminka duhur waa fardulcayn oo qof kastoo qaangaada duhurka waa laga rabaa haddaba duhurka markaad tukato salaada duhur dembigaas iyuu ka dhacay dee haddaad ka tegi lahay dembigii ku heli lahaa wuxuu ka dhacay ayo adiga naftaadu unbuu ka dhacay laakiin janaazada dembigu yuu ka dhacayaa dadkoo dhan buu ka dhacayaa kolkaa waxay yidhaahdeen imaamulxaramayn iyo rag lamidihi fardulkifaayaha ayaa ka fadli badan fardul fardulcaynta culimmadu laakiin sidaa uma badna culimmada weynankoogu waxay qaateen oo xataa imaamu shaafici laga wariyaa in fardul caynku uu ka fadli badan yahay fardulkifaayaha sababta iyo daliilkuna waa lishiddati ictinaa'i shaarici bihi baa la yidhi sharciga ayaa aad iyo aad ugu cinaayooday fardulcaynka oo fardulkifaayaha aan aad ugu cinaayoonin fardulkicaynka aad bay shareecadu ugu dadaashay ugu cayno ugu cinaayootay waayo waxa loo waxaa la rabaa inuu mukalaf kastaba sameeyo waxa mukalaf kastaa ha sameeye la yidhi iyo waxaa lagu yidhi dadka ini hadday samayso waa kifaayo dee way kala adag yihiin war fardul fardulcaynka ayaa ka ajri badan ilaahay agtiisa fardul kifaayaha halkaa ayay a'imada oo xataa imaamu shaafici uu ka mid yahay ayay la mareenoo sida loo badan yahay fardul caynka ayaa ajri badan sheekhu wuxuu yidhi mas'aladaa markuu ka hadlayey wal asaxu waxa sixo badan annahu fardulkifaayuhu duuna fard alcayn fardulcaynka ayuu ka hooseeyaa fardulkifaayuhu fardulcayn wuu ka hooseeyaa oo ma gaadhayo markaynu eegno waa siday culimmadu u badan yihiin ee imaamu shaaficina caddeeyey mas'aladaana wuu ka hadlay tacriifkii baynu qaadannay oo derajadiisii isaga marka fardulcayn loo nisbeeyo ayaynu qaadannay haddana wuxuu doonayaa inuu inagala hadlo fardulcaynta horta ayay ku tacalluqdaa sideedaba fardul cayn marka aan ka warbixinayno ereygan fardulcayn marka aan ka warbixin fardulkifaaya baan doonayaa cafwan fardulkifaayo waa faral shay ilaahay faral yeelay laakiin ilaahay yuu ku faral yeelay cidda uu ku faral yeelay waa ayo waxay culimada qaarkood yidhaahdeen dadkoo dhan baa lagu faral yeelay gobolka iminka meydka in lagu tukado waa faral ilaahay faral yeelay laakiin fardul fardulcayn maaha qof kastooba haddaad ku tukan weyda waa lagu cadaabi laguma odhan dadka qaar waa inay ku tukadaan baa layna yidhi dadka qaar iyo dadka qayb ka tirsani waa inay meydka ku tukadaan oo janaazada ay ka qayb qaadaan ay ku tukadaan baa layna yidhi haddaba kifaayahani waa faral ilaahay faral yeelay eh yaa lagu faral yeelay qolo waxay idhaahdeen gobolkan iyo mandiqadan qofku uu ku dhintay muslimiinta degan oo dhan buu ilaahay ku faral yahay waa calal kulli buu saaran yahay faralkaasi dhammaan waa laynagu faral yeelay laakiin faralkaasi wuxuu inagaga dhacayaa ficlulbacdi qaarkeen haddii ay la yimaadiin wuu inaga dhacayaa qolo saasay ku tegeen sheekhii kitaabka asalka a qoray asalka sheekhii qoray wuxuu leeyahay isagu sidaa si ka duwan ayuu ku tegey oo wuxuu leeyahay fardulkifaayaha kulliga laguma faral yeelin ee waxaa lagu faral yeelay sidiisaba bacdi badh baa lagu faral yeelay mubhama qayb aan la garanayn oo dadka ka tirsan ayaa lagu faral yeelaa oo marka lagula janaasada ha la maydho ama ha la aaso ama ha lagu tukado waa fardul fardulkifaaye marka la leeyahay war dadkoo dhan ma wada saarne e qayb ayuu faralkaasi saaran yahay qaybtaasina waa mubham qayb aan caddayn oon la garanaynin ayuu qaybtaa faralku si gaara u saaran yahay jamculjawaamica oo kale sidaa ayuu ku tegey qolooyinka qaarkoodna waxay yidhaahdeen fardulkifaayuhu waa qowl saddexaad wuxuu waa wuxuu ilaahay ku faral yeelay dad mucayana alla agtiisa mucayan ku ah ilaahay agtiisa dad mucayan ku ah oo laakiin innaga agteenna aan mucayan ku ahayn oo haddana rabbi dadkaa unuu waafajiyo intan u qabanaysa ee gudanaysa ee dee mucayanka ah dadkaasaa lagu faral yeelay xagga ficil ahaan xagga dembi ahaanna dhammaan ummadoo dhan ayaa wada dembaabaysa halkaa ayay la mareen qowlka saddexaad halkaa ayay culimmadaasi la mareen qolona waxay yidhaahdeen waa qowl afraade war waa mucayanoo ilaahay agtiisa uun mucayan ma ahee xataa innaga agteennuu mucayan yahay oo intan qabanaysa meydka ka agdhodhow ee marley ilaahay dee cilmigiisii hore ayaa shaamil ahaa oo ilaahay baa cilmigiisii hore ku garanayay kolka intaasuu ku waajibaya bay qoladaasina yidhaahdeen wal asaxuba halkan u qadaran wal asaxu qowlka sixada badan annahu fardulkifaayuhu cala alkulli dadka oo dhan ayuu wada saaran yahay dadka oo dhan ayuu wada saaran yahay afartaa qowl waxa ugu fiican annahu cala alkulli dadkao dhan baa laga wada rabaa oo fardulkifaayo uu wada saaran yahay dadkii oo dhan buu wada fuulay laakiin wuxuu kaga dhacayaa ficlulbacdi buu kaga dhacayaa badh hadday sameeyaan wuu kaga dhacayaa waa fardulkifaayihii wayasqudu wuu dhici fardulkifaayuhu wayasqudu wuu dhici bificlilbacdi badh samayntood ayuu ku dhici wayasqudu bificlilbacdi qaar haddii ay sameeyaanoo dadka qaarkood ay kifaayaha sameeyaan ummadda intii kale dembigii wuu kaga dhacayaa laakiin ajriga kuwa sameeyey baa yeelanaya kuwuu dembigu ka dhacay iyaguna ajrigii waanu la leenahay ma odhanayaanoo meesha ma soo fadhiisanayaan halkaana wuxuu ka hadlay mas'aladaa saddexaad wayasqudu bificli lbacdi waa mas'aladii afraad tacriifkuu tii koobaad ka dhigay walasaxu anahu duuna fardi lcayn waa tii labaad wa anahu cala lkulli waa tii saddexaad wayasqudu bificli lbacdina waa tii afraad mas'alada shanaad ee fardulkifaayaha uu ka hadlayaa waxa weeye fardulkifaayuhu miyuu caynoobaa mise ma fardulkifaayuhu shuruuca iyo gudagalka miyuu ku caynoobaa mise kuma caynoobo manduubka wa inagii ka soo hadalay manduubka iyo shayga sunnaha ah gudagelka inuuna ku caynoobin walow abu xaniife uu lahaa wuu ku caynoobaayo kol haddaad gaba shay sunna a dhex gasho waajib buu kugu noqonayaa inaad sii wadato ayuu isagu lahaa fardulkifaayaha haddaba haddii la dhex galo isaga maxaa ka dhalanaya waa fardulkifaaye ma caynoobayaa oo inaan sii wadanaa waajib ina saaran ma noqonayaa mise ma caynoobaye e waxa weeye waad iskaga bixi kartaa fardulkifaayaha marka shuruuc lagu sameeyo iyo gudagal marka lagu sameeyo ma caynoobayo ayaynu odhanaynaa mise wuu caynoobayaa taa ayuu doonayaa sheekhu inuu ka hadlo ama inuu tilmaamo وأنه فرض الكفايه لا يتعين فرض العين ما نقض أو ما عينوب بشروع بسبب شروع قدقلك اللي قدقلي كو عينوب مايو oo mar alla marka aad dhex gasho isku bedeli maayo cayn oo lagu odhan maayo ka bixi maysid ilaa jihaadan jihaadka mooyaane hadduu fardulkifaayo jihaadka iminka maalan gaalada marka laga awood badan yahay muslimiinta cid waajibkii oofisa la hayaano ay meesha ka dagaalamayaan dadkan kale dee waa iska fardulkifaayo unu ciddii u qumtaba waajibkaasi uu ku dhacayaa weeyi ciddii u qumto ee arrinkaa samaysa waajibkii intii kale wuu kaga dhacayaa oo dembigii wuu kaga dhacayaa buu macnuhu noqonayaa haddaba haddii jihaadka isagoo fardulkifaayo aad gasho oo xabadduba ay bilaabato mar alla markaa ay xabaddu bilaabatay halkuu fardul fardulkifaayo ka ahaa aad iskaga iska dayin karaysay maadaamay dad ku jiraan cayn buu isku bedelayaa fardul cayn buu iskugu kaa bedelayaa mar hadday bilaabato kama bixi kartid ilaa inta la kala food qaadayo ee ilaahay cid uun guusha raacinayo lagama yaabo inaad ka baxdo waayo waxaynu ognahay haddaad iyadoo xabaddu dhacaysa aad tidhaa waa kifaayo waan ka baxayaa muslimiintii waad jebisay oo adiga ayaa xaggaaga looga soo dhacay waad jebisay oo dadkaasi dad jabay bay noqonayaan adiga sababtaa baana lagu jebiyey rabbigeenna waa kii ina yidhi markuu dagaalka qofku uu sameeyo ilaa mutaxarifan liqitaalin qofku wuxuu dib u bixi karaayoo qura baa la yidhi ilaa mutaxarifan liqitaalin ow mutaxayizan ilaa fi'a inaad maxaa aada xeeladaysanayso xeel dagaal inaad dib u gurasho xeel dagaal aada samaynaysid iyo inaad mutaxayiz tahay oo fi'o iyo koox gaaro gaar loo goostay aad doonaysa inaad iyaga garabka saarto ood iyaga u leexanayso xagga fi'ada aad u badnaanaysid kolka haddaad laakiin baxsad iyo fulaynima ay kugu dhacdo waa ijtanibu sabca almuubiqaat waxaa ka mid ahaa atawalli yowma zaxfi baa ka mid ahaa atawalli yowma zaxfi maalinta dagaalka iyo xabaddu ay dhacayso qofka dhabarka jeediya dembiyada waaweynee lagu naarta galo ayuu ku dhacay qofkaasi wa annahu fardulkifaayuhu laa yatacayanu ma caynoobo bishuruuci gudagelka kuma caynoobo ilaa jihaadan jihaad inuu yahay mooyaane wa salaata janaazatin iyo salaada janaasada ah inuu yahay mooyaane haddaba salaaddii janaasada ahaa marka la xidho eed xidhateed allaahu akbar tidhaahdo haddaad tidhaahdo waan ka baxayaa waa fardulkifaaya may lagaama dhegaysanayo hadda waa qasabe wado weeyaan haddii kale waa dembi baa kuugu jira waad wadanaysaa laakiin inta adan xidhanin hadday weyse kugu dhacdo ama maxaanku ku idhaahdaa dadkaasiba ay ku tukanayaan dembi yeelan maysid oo adoo janaasada jooga aad ku tukan weydid dembi yeelan maysid laakiin ajrigiibaa dee kaa nus ayaadan helaynin oo ajrigii ayaa intii janaasa soo qaadka iyo xaadirinta wixii lagugu siinayey mooye janaasada wixii lagugu siinayaadan yeelanaynin waa inaad hadaba walaalkaa ergada u badisaa ama walaashaa aad ergada u badisaa ood isku dayda inaad janaasadiisa ka qayb qaadatood ku tukato wa salaata wa xajan iyo xajka iyo wa cumratan cumrada mooyaane xajka iyo cumradana xagga hore waynagii ku soo marnay xajka iyo cumradu waa dee in kacbada la oogo oo shacaa'irtaa ilaahay la muujiyo oo sanad kasta dad ay ilaahay beydkiisa u xajaan waa fardulkifaaye haddii maalan muslimiinta ee dunida ku nooli wax tirsan ay noqdaan inta qaangaadhko dhanina ay xajatulislaamkii gutaan dhammaan maanta muslimiinta sanadka joogtaa way wada xajeen haddii la yidhaahdo sanadkaa xajka aan iska dayna meesha ma leega waxaa la odhanayaa war waa iqaamatu sharaa shariicati illaah ama iqaamatu sharaa'ic alislaam ee shacaa'ir alislaam shacaa'irta islaamka ayaa lagu oogaa sidaynu ognahay xajka iyo jihaadkaba shacaa'ir la oogayo ayaa ku jirtee shacaa'irtaa ha la oogo oo muslimiinta cid xajida ha la helo oo kacbadii u xajta sanad kaste waa fardulkifaaye haddaba haddaad gashaba fardulkifaayaha waxa weeye aayaddii qur'aanka ahayd unbaa ku haysato oo ka bixi maysid waatimu alxaja waalcumrata lilaah dhammaystir baa lagu leeyahay xajka iyo cumradaba alla dartii u dhammaystir baa lagu yidhi laakiin waan ka baxayaa meesha ma taal wa waatimu alxaja waalcumrata lilaah halkaa waxaynu kaga soo baxnay culimo faralka fardulkifaayaha ah ayaynu ka soo baxnay inagoo afar shan dhinac ka eegnay shan dhinac ayaynu ka eegnay kow tacriifka waynu ka eegnay fardulkifaayuhu uu leeyahay laba derajadiisa marka fardulcaynta loo eego waynu ka eegnay saddex cidda ilaahay ku faral yeelay inay kulli yihiin iyo inay bacdi mubham yihiin waynu ka eegnay afar cidda uu ku dhacayo ee suquud uu ku dhacayo inay ficlulbacdi tahay waynu ka eegnay shan in laa yatacayanu bishuruuc baynu nidhi shantaa dhinac ilaa masaa'ilkaa dhowrka ah mooyaane shantaa dhinac ayaynu ka qiimaynay faralka fardulkifaayaha ah marka la eegayo waxaa jira haddaba culima sunno la yidhaha sunnatulkifaaya sunno isna eeg sunnuhu wuxuu u qeybsamaa sunnatulcayn iyo sunnatulkifaaya u qeybsamaa sunno sunnatulcayn ah oo qof kasta laga rabo iyo sunno sunnatulkifaaya ah oo kooxdii wada socota qof haddii u sameeyo bis uu ka dhacayo masalan salaada duhur labada ragcadood ee ka horeeya waa sunno sunnatulcayn ah oo masaajidka qof hadduu sunnaysto imaamku hadduu sunnaysto way naga dhacday odhan mayno inagu waan iska daynayna odhan mayno waa sunno sunnatulcayn oo qof kastowba waxaa lagaa rabaa sunnahan ama sunnatu duxadii waa sunno sunnatulcayn ah qof kastowba duxada waa sunnay kuu tahay hebel baa duxaysto aniga way iga dhacday meesha ma la ego sunnahaasi waa sunnatulcayn sunno sunnatulkifaaya abaa ah jira maalan inagoo tobana haddaan masaajidka soo gallo oo wada socda dee keenna koobaad markuu assalaamu calaykum yidhaah ka u horeeya assalaamu calaykum markuu yidhaah sagaalka kale iyaguna assalaamu calaykum may wada odhan mise kaasun kaasunbaa asalaamu calaykum kaasun baa inagaga filan kaasaa inagaga filan oo sunnihii inaynu dadka aan u nimaad aan salaano sunnihii ahaa waa sunnatulkifaaya oo qof hadduu inoo salaamo wuu inaga dhacay sunnahaasi waa sunnatulkifaaya weeyi haddaba sunnaha sunnatulkifaayaha ihi waa ka fardilkifaaya buu ku yidhi sunnatulkifaayahana shan dhinac waa inaan ka eegnaa sunnatulkifaayaha tacriif buu leeyahay waa kow sunatulkifaayaha derajadiisa marka sunatulcaynka loo eego sunatulkifaaya yaa la isku eegayaa iyo sunatulcayn sunatulkifaayaha cidda loo suneeyey macalalkulli baa dadkoo dhan baa mise waa bacdi mubham afar qowl baynu halkaas soo gelinay waa sunatulkifaaye sunatulkifaayuu wuxuu ku dhacaa yasqudu bificli lbacdi qaar hadday la yimaadiin inta kale wuu ka dhacayaa sunatulkifaayuu marka la gudogalo ma wuxuu isku bedelaa sunatulcayn eeg hadda fardulkifaayu marka la gudagalo maxaynu nidhi fardulcayn miyuu noqdaa maya baynu nidhi laa yatacayanu bishuruuc kanna waa laa yatacayanu bishuruucoo tacayunka ayaa kala jira oo fardulkifaayuhu fardulcayn ma noqonaynin gudagelka ilaa masaa'ilkii aan soo reebnay mooyaane haddaba sunnatulkifaayuhuna marka la gudagalo sunnatulcayn noqon maayo isna shantaa dhinac ayaa xagga sunnaha laga eegaya haddaan haddaba tacriifka oo qura aan ku tuso wuxuu ku yidhi sheekhu wa sunnatuhaa kifaayada sunnaheeguna wa sunnatuhaa waa maxay wa sunnatulkifaayati wey sunnaha sunnatulkifaayaha la yidhaah ka fardihaa waa ka fardilkifaaya fardulkifaayo oo kale xaguu kala mid yahay waa tashbiih qof kolkaa luqadda garanaya ama carabiga garanaya ayay meesha u fududahay tashbiihani waa xaggee wa sunnatuhaa ka fardihaa buu sheekhu yidhi bal cibaaradan koobnideeda eeg wa sunnatuhaa ka ilaahay baa afka baray wa sunnatuhaa ka fardihaa waa shantii dhinac shantii dhinacin ka hadlayna xagga tacriifka koow xagga maxaan ku idhaha derajada iyo ajriga laba xagga cidda sunnatulkifaayaha laga rabo saddex ada xagga cidda uu ku dhacayo afar xagga annahu laa yatacayanu bishuruuc waa shan wa sunnatuhaa ka fardihaa buu ku yidhi laakiin tacriifka ayuu meel yaray ku kala duwan yihiin milicsaday meel ay tacriifka ku kala duwan yihiin eegayaa maxaynu soo nidhi markaan fardulkifaayaha ka hadlaynay tacriifka fardulkifaayaha maxaynu nidhi culimo waxaynu nihi fardulkifaayati muhimun yuqsadu jazman jazman taasay ku kala duwan yihiin oo dee sunnaha jazmi kuma jiro kolka wuxuu ku yidhi biibdaali jazman mudaafun ilayhigan layska kor dhigayo miyaynan naxwaha ku dhiganin biibdaali waa mudaaf jazmanna waan kor dhigay war maalin dhaweed culima soo maqlay soo marin jaa saciidu fasaciidun marartu bisaciidin fasaciidin فسعيد اسقو مبتدا ما مجرور كد رايت سعيدا فسعيدا اسقو مبتدا ما سامحينني فسعيدا منصوب هذا وا بابدال جزما الا كتابك halkay kaga jirtay ayay jazman ahayd saw ma aha biibdaali jazman waa mudaafun ilayhi farxahana wuu iska sitaa biibdaali jazman ereyga jazman ah waxaa lagu bedelayaa bididihi didkii baa lagu bedeli oo bilaa jazmin ah didkii waa bilaa jazmin maxaan odhanayaa haddaba sunatulkifaayaha markaan waxaan odhanayaa sunnatulkifaayaha sunnatulkifaayati eeg muhimun yuqsadu bilaa jasmin xusuuluhu min gayri nadarin bidaati lifaacilihi intaasaan ku tacriifinaya halkaas oo qura ayay ku kala duwan yihiine inta kaleo dhan way ka siman yihiin wa sunnatuhaa sunnaha sunnatulkifaayaha la yidhaah ka fardihaa waa fardulkifaayaha oo kale biibdaali jasman jasmiga isag ereyga jasmana kioo lagu bedelayo bididihi didkiisa lagu bedelayo in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa